رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال المصنف رحمه الله العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة waxaanu soo gaarnay qeybtii lagaga hadli lahaa fi usuuli اlfiqh alcilm dabcan saad og tihiin usuulu fiqigu wuxuu la dhaqmaa amaba uu taxliiliyaa madluulaat alalfaad fannin walbaba qaanad buu ku jiraa hadda luqada carabiga samaysankeeda kelmaddu inay samaysanto siiba qeybteeda dambe naxwaha shaqo ku leh hi hu ha ma la godayaa ma la kordhigayaa ma la reebaya qaybta hore kelimadda ma yudkhilu yadkhulu miyaa la leeyahay sarfiga iska leh cibaaradii in la qurxiyo ma waxaan adeegsada aqxama ma waxaan adeegsadaa adkhala ma waxaan adeegsada awlaja alfaadda inaan kala doorto balaaqa iskale sidaasoo kale marka cilmiga sharciga la joogo cilmi walbaba baab buu leeyahy fiqigu waan soo sheegnay wuxuu ka hadlay hadaba usuulu fiqigu isagu wuxuu la dhaqmaa hadalka ninkan uu yidhi maxaa loola jeedaa ma waajibba ma amarba war buu noo sheegay waxuu noo diiday meeshaad badana aad ka dhihi lahayd hebel hadalkiisa waxaan ka fahmay inuu ka wada dhammaantaan inaan xaq u lehna waxaan inaan helno hebel hadalkiisa waxaan ka fahmay inuu hebel diidan yahy markaa leeda waa nooc amaba waxay ka mid tahay jawaamiibta usuuli fiqigu la dhaqmo haddaba maxaa ina keenay alcilm saaad ogtihiinba haddii la yidhi fiqigu waa macrifatu alaxkaami alsharciya haddii la yidhi macrifadu marka maxay tahay macrifada laba midun bay noqon kartaa cilmina way noqon kartaa inaan wixii aqoon aan leeyahay dannina way noqon kartaa inay mala tahay waan u bixi doonnaa biidn illahi subxaana wa tacaala cilmiga la gartay isagu shaygu inuu cilmi uu noqdo laakiin dannigii maxaa soo geliyey majaalka culumta sharciga danni maxaa soo geliya dannina ilaahay ma lagu caabudi karaa qofki isagoo mala un mooyaan wax kale aan meeshii gacanta ugu jirin ilahay ma caabudi kara way noo iman doontaa tafaasiisheed haddaba wuxuu leeyahay musanifka raxmat ullaahi caleyh alcilmu cilmigii badanaana jaanibka kan badanaa mantiqi iyaa lagaga hadlaa laakiin usuulu fiqiga maadaama macrifo uu la dhaqmayo ama macrifo uu ka hadlayo macrifadiina cilmi iyo dhanni labada mid ay noqon karto baa baabka kan loo khasisay markaasuu wuxuu leey cilmigu idraaku shayi shayga haleelkiisa weeye calaa maa lagu dul haleelo huwa isaguba calayhi ku dul sugan yahy idraakan haleelis jaaziman iyadoo go-an shayga siduu u yahay inaad u fahamtid yani bimacnaa iyadoo mugdi aanu kaaga jirin waa hal waa labo waa saddex kan waa ibad kan waa mayd kan waa gal kan waa kitaab idraakan jaaziman calaa maa huwa calayhi wa xaqiiqda shaygan uu yahay wax eh, mala'awaal ah ama mala ah ama waxaa laga yaabaa ah ama labsi uu ku jira ma calaa ma huwa calayh kaidraaki ana alkulla akbaru min aljuzi sida qofkii inuu ogaado oo kale kulli marka la sheego hadaan dhaho kulligiin iyo haddaan idhaahda qayb idinka idinka mida ah, yaa weyn yaa cadad badan yaa tiro badan mar walba marka inaad ogaatid haddii lagu yidhaahdo yani maalan ardadoo dhanba imtixaanka way wada fadhiisanayaan amaba qaar unbaa fadhiisanaya qaarkaas iyo kulligan la sheegay yaa badan kulliga inuu badan yahay uma baahna maskax badan kaagama baahna fakerkadana kaagama baahna maxaa yeelay shay iswatay baa la kala jebiyoo laba qaybood laga dhigay idan marka qofki inuu yidhaahdo boqol iyo konton boqol baa badan kun iyo boqolna kun baa badan ama inuu yidhaahdo konton arday iyo labaatan arday kontonkaa badan waxay ka mid tahay idraak jaazim ah wa ana niyata niyadiina shartun inay tahay fi lcibaadati cibaadada la-aanteed inaanay cibaado iyadu guntami karinna waxay ka mid tahay umuurta lasoo sheegay walidaalika hore waxaan usoo sheegnay shardiga marka laga hadlayo yacni in la yiri shay hadii la waayo wixii loo socdana la waayayo hadii la helana wixii loo socda la helayo sida maalan suurtagal maaha qofka inuu tukado bilaa tahaara ahaarada waxaa nidhi shardi wey mujidat waa wujidat ahaaratu waxaa suurtagala inaan tukan karno laakiin hadii tahaarada la waayo markaa suurtagal maaha in la tukado idan marka alkul akbar min aljuzi sen ku ogaan ma aayad baa noo sheegtay may caqligan ku ogaana soo ma niyadu inay shardi tahay fi lcibaadati maxaan ku ogaana sharcigaa noo sheegay sharciga hadduusan noo sheegi lahayn innaga markaa way nagu adkaan lahayd inaan ogaano halka marka waa macnaha marka la tilmaamayo haddaba wuxuu yidhi musanifka fakharaja biqawlinaa fakharaja waxaa baxay biqowlinaa bisababi qowlinaa awraahdeenna sababteeda oo aan sidaa niri idraaku shay aanu niri waxaa halkaa ku baxay cadamu lidraaki bilkuliya inaa wixii oo dhanba aadan war u hayn cadamu lidraaki inaadan haleelin oo aad garan weydid bilkuliya wixii oo dhanba kumaba baxsana taasaa meesha ku baxay haddaba markii la yidhahdo idraaku shayi laba shay iska soo horjeeda inuu ogaado iyo inuusan ogaan laba shay iska soo horjeeda aqoon iyo aqoon la-aan cilmi iyo jahli marka idraaku shayi marka la yirahdo maxaa ka soo horjeeda cadamu اlidraaki bاlkuliya wayusamaa waxaana lagu magacaabaa aljahla albasiita jahligii isagu fududaa mil an yus'al sida qofka in la weydiiyo oo kale mata kaanat gaswatu badr dagaalkii badar goormuu dhacay qofku inuu laa adri waxaan leyn hebel waa jaahil laakiin jahligiisi waa jahli basiit ah maxaa yeele masaladii muusan aqrin wa kharaja oo calaa maa huwa calayhin waxaa ku baxay idraakuhu haleelkiisoo calaa wajhin uu ku haleelo wejgigaasoo yukhaalifu garab marsan calaa maa huwa caleyh xaqiiqdu waxay tahay yani bimacnaa qofka marka hore waxaan nidhi wixiiba war kama hayay ghaswat bader goormay dhacday maba warba uma haya laakiin noocan hadda aan usoo soconno waa maxay ghaswat bader war buu u hayaa inay dhacda wuu og yahay taariikh ahaan wuu og yahay yani laakiin macluumaad khaldan buu haystaa macluumaadkii saxdaha ah, macluumaad ka duwan buu haystaa waxaa ku brograam garaysan macluumaad towtily kasoo horjeeda xaqiiqda marka laba mid wey inay maskaxdu faaruq tahay tir waxaan ma aqaan waa jahl basiir in maskaxdu ay buuxdo ay ka buuxdo khalad iyo jahli kasoo horjeeday wixii lagu weydiiyey iyadoo marka way ka daranta halkaa markay marayso buu wuxuu leey wayusama aljahl almurakaba waxaa lagu magacaabaa jahligii isagu murakabka ahaa waa complicated ignorance meesha ay dhahaan mantiqa waa mi isagu murakaba ah. meeshii ugu dambaysa wey mithal an yus'al in la weydiiyo mata kaana ghazwatu badr mata kaanat ghazwatu badr goormay dhacday kii hore marka wuxuu ina yidhi laa adri soo maha aqoon uma leh maskaxda faaruq wey marka adaa ku shuban kara laakiin muxuu leeyahy fayaquulu wuxuu leeyahay fi sanati athaalithati min alhijra sanadkii saddexaada hijradae dhacday maxaan u baahannahay marka qofka markaan waan fahamsiinayno maskaxda horta inaan eber ka dhigno wax alle wixii ku jira laga soo saaro ah sana thalia maaha kadibna macluumaad cusub aan ku brograam garayno halkaa marka jahligaas waa jahl murakab ah. macnaha waana dhacay sooma oo halkii gabyaaga uu lahaa in kunta laa tadri fatilka musiiba in kunta laa tadri anaka laa tadri falmusiibatu acdam qofka hadduusan ogayn yani shayga yani ma aqaan haduu leeyahay waa iska musiibo laakiin musiibadu waxay sii weynin badnaanaysaa markuusan ogeyn inuusan ogeyn waa halka marka dadka marka waxaa loo qibaya jahl basiit iyo jahl murakab aswat bader goormay dhacda bal jahlig inuu basiit iyo inuu murakab yaan ogaade goormay dhacda ma laisku waafaqsanya muu cadaynaa sanadkii labaad taariikhda bilhe ramadaan goorma toddobiiyo toban yaa rogi kara ka dhigi kara bisha eh, eh, miilaadiga maaj haye afar iyo tobankeeda lix boqol iyo labaatan iyo afar haddii la rogo saasay noqonaysaa haddaba jahligaas marka laba nooc baa jahligii loo qeybiyey halkaabaa marka jahliga murakabka u noqonaya marka haddaba marka li idraakan jaaziman badana kutubta waxaa ku qoran fiqiga ah ama usuul fiqiga idraakan jaaziman mutaabiqan bay dhahaan oo bimacna shaygii identical ah oo waafaqsan marka waxay dhahaan sheekha marka tacriifka uu doorto mutaabiqan uu ka saaray haddiiba la yidhi calaa maa huwa calayhi sida uu yahay inaad u haleeshid uma baahnid marka inuu yihahdo mutaabiqan inuu shaygii shaygii waafaqsan yahay uma baahnid marka halkaa marka wuxuu noqonayaa kelmad iyadu waxay noqonaysaa xashwi ah wuxuu yidhi wakharaja biqowlina hadalkeena aanu niri idraakan jaazimanna waxaa meeshii ka baxay idraaku shayi shaygii inuu qofka haleelo idraakan haleelis taasoo hayra jaazimin aanan go-nayn bixayfu yaxtamilu cindahu halkaa ay suurtagal agtiisa ku noqonayso an yakuuna calaa gayri اlwajhi si ka duwan inuu shaygu yahay aladii kaasoo adraka u haleelay falaa yusamaa dalika cilman waxaa laga yaabaa shaygii shay ka duwan u noqdo kaasu cilmil markaa laguma magacaabo halkaa marka uma in tarajaxa cindahu haddii isaga agtiisa uu xoog bato axad lixtimaalayni labada suurtagale usoo baxday su-aal baa lagu weydiiyey labada suurtagal baa markiiba kuusoo baxay amay talow saan tahay amay talow saan tahay marka qofkaasoo kale marka wuxuu laba option baa hor yimid xoogaa shaki baa soo galay haddaba haddii marka labadii suurtagalood labadii suurtagal dheh ee adiga ku hor yiil in tarajax axad lixtimaalayni labadaa suurtagal mid ka mida ah, hadduu xoog bato faraajixu kii xoog batee dannun malaa lagu magacaabaa waalmarjuuxu kii laga xoog batana wahmun baa lagu magacaabaa mid isagu markaa shay ismoodsiin ah wa in tasaawa alamraani labada arin hadday jinjin noqdaan isku mid noqdaanna fa huwa shakun wey marka waxaana la barayaa cilmi maxaa la dhahaa danni maxaa la dhahaa shaki maxaa la dhahaa wahmina maxaa la dhahaa marka badana waa halkan wa meeshii daraasaadka mantiqiga meesha lagu saleeyo wey cilmi shayga marka siduu yahay waad ogaatid wey cilmi baan nidhi waxbaa lagu weydiiyey labalabayn baad bilowday maladaadu meel bay u xoog badatay soo ma waxaad is tiri eh, bay maraysaa laakiin meel baa lixdan noqotay eh, su-aashii lagu weydiye waxaa is alla ilaah marka waxbaa isku gageysa waxaa is tiri waa marka dhanni baa lagu magacaaba qeybta xoog badatay qaybta laga xoog batana waxay noqonaysaa wahmi baa noqonaysa haddaad meelaad u riixda garan weyd way dhaaf weyda tanna waxaa tii adila kuu muuqata tanna adila kuu muuqata halkaa marka shakibaa gala marka haddaad tira marka shakibaa igalay bimacnaa waxa meelaan wax u riixa ma laha meel ay kula badatana dhanni baad ku magacaabaysaa halka laga xoog batana waxay noqonaysaa wahmi daris waa badanaa marka ruwaadda la xukminay hebel wahima fulanun waxbuu ismoodsiiyey ibn cabaas markuu leeyahay nabiga sal tazawaja maymunataho muxrim marka uu laleeyahay o kale xadiidkii bukhaari ay culimmadu leeyihiin wahima isaga ismoodsiiye laakiin maladu meel kale jirta amaba raajixu xaqiiqdu meel kale jirta halkaa marka waa macnaha marka la tilmaamayo haddaba jahligu qofka waxa hadii lagu weydiiyo sujuudu sahwi qabla salaam mise bacda salaam waa lagu weydiiyey waxaa tiri ma garanayo jahligaa basiit jahliga basiidka ahna waxaa muujinaya qowluhu جل وعلا wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayan ilaahay wuxuu idinka soo saaray eh, hooyooyinkiinna caloolahooda wuxuu idinka soo saaray idinka waxba aydan garanayn halkaas raximka oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku beera hooyo qof walba wuxuu ka soo baxay wahuwa laa yaclamu shay jahliga laakiin waxa ugu daran sidii si ka duwan qofka markay ku qufulan tahay jahliga markaas wuxuu noqonayaa jahl murakab ah aljahl murakab isagaa aad iyo aad u daran waana marka badanaa dadku markii laysku dhacayo badana ama dadku inay isfahmi waayaan waxaa ugu wacan jahligu markuu murakab yahy qofka markuu ku leeyahay anu waxaan ma aqaan waad ku shubaysaa macluumaadka adaa brogram garaynaya laakiin markuu la soo taagan yahay akhtaa fiqhiya usuuliya luqawiya meel walbaba khata baa kaga jira markiiba ma gelin kartid maxaa yeele waxaad u baahantaha horta tii hore tii hore ba soo qof jahliga murakabka ah inuu qabiix yahay waxaa muujinaya walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm hada waaxid haddana qofka maba ogaba inuu jahl qofka ma oga inuu halkaa gaarsiisan yahay isagaan ogeyn halkaana meesha ugu daran tahay walaalika eh, qisadii shalay uu sheekha nooga sheekeynayay tom alxakiim aad bay uga waramaan marka eh, ninkii markuu lahaa shalay qaala alximaaru alxakiimu towma low ansafa dahro kuntu arkab haddii zamanku uu cadaalad samayn lahaa anaaba adiga dameer kaa dhigan lahaa liannanii jaahilun basiid buu dameerku yidhi maxaan anigu keygu iska sahlan tahay wa saaxibii jaahilun murakab markuu lahaa waxay kaloo tilmaamaan qisasta ay ku timi waxaa ka mid waxaa la tilmaama hadda ka hor inuu yidhi sadaqada si dadka wax u sadaqaystaan dumarka waa inay sadaqaystaan buu yidhi furuujtooda sadaqaday soo gelaysaa sida lacagtoo kale loo sadaqaysto Eh, sida guryaha loo sadaqaysto sida maalka loo sadaqaysto marka waxay leeyihin ninkan kan fiqigaba markuu leeyahy tasadaq bilbanaati cala albaniin yuriidu bidalika jannaati naciim idinka jannatu naciim haddaad rabtaan wiilashii gabdhaha hala isku sadaqaysto yani maalan ama gabdhaha hala siiyo wiilasha hala siiyo macnaha marka ninka marka jahligiis muxuu marayaa in zino in sadaqa gasho soo jahli meesha ugu fog soo marka jahl waxaa lagu magacaabaa jahl murakab hadaba jahliga murakabka isagu dhibkiisuu leeyahay laakiin su-aasha imanaysaa waxay tahay baab alaxkaam asharciya marka lagu jira waxaan iha ima cilm macrifadu waxay noqon kartaa ima cilm o ima hal yajuuzu lana an natacabad allaha jala wacala bidan su-aasha imanaysa waa tan ilahay mala ma ku caabudi karna yaa iga jawaabaya su inta aniga aanan ka jawaabin haye ayib haye cali cali usuulka horaa usoo aqrisat sooma waa sida uu dhiga wey maxaa yeelay haddii cilmi uu jiro lama baahna sooma in dani la aado badanaa culimmada markay masaaisha ay ka hadlayaan waa tani waraajix marka limaam qaala alimaam shaafici ama waraajix imaam shaafici rajax alimaam abu xaniifa rajax marka leeyahy waa dani walidalika ilahi subxana wa wuxuu laa yukalif allahu nafsan ila wasaha cilmigii haddaan idraakan jaadin masalada masalada sida ay haddaan u garan waayo kuma khasbani in yani maalan waan waayey waan baarnay nusuustii baan raadinay dhankaasaan ka marnay nusuustii qur-aankaan aqrinay xadiiaan aqrinay cilmi jaazima ma hayno ma waxaan leenaha marka lagumaba camal falaya maya waa inaan raadino tarjiix waa inaan raadino sooma tarjiixu marka waa dhanni haddaba ilahi subxana marka waa dhann alghaalib meeshay dhahaan laa yukalif lahu nafsan ilaa wuscaha markuu ilahay le fattaquu allaha ma lagu fasiray in jaakum faasiqun fatabayinu fatabayinu marka le waad baaraysaa amau been sheegay amau run sheegaya ama warka loo soo sheegay ama qof kale uu yahay waxay ka mid tahay nabiga markuu yidhi idaa shaka axadukum fii salaatihi falyataxara sawaab midkiin salaada isagoo tukanaya hadduu shakiyo sawaabka halka uu jiro ha raadiye uma lyabni calayh waan tukanaya waxaan ka shakiyey ma ragcadii afaraad amse ragcadii shanaad saddexaad ama tan afaraad waan dadaalaya marka maskaxdan ka shaqaysiinaya haddii dadka ay caawiyaanoo subxaan oo ii sheega la gartay haddii lay caawin waayo marka waan dadaalaya waxaan leeyahay Eh, waxaan ka soo qaadayaa afar inay tahay tan kala shanaadna waa falyarax ilkhamis waa tan xadiidka uu tilmaamayo haddii aan ka shekiyay saddex ma afar ba mase waa afar saddex baan ku binaynaya tan kalena oo idan maxay muujinaysaa waa halabat dhan halkaa marka naska lagu haddaba dabcan haddii marka qof uu leeyahay sidee kayf tujiizuun dhanniga in lagu camal falo ilaahay subxaana wa tacaala waaba qur-aanka waa tanuu leeyahay ma in yatabicuuna ila dhan marka leeyahy walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm marka le qul inama xarama rabbi alfawaaxisha ma dahara minha wma baطn wاlإثma bغayri الxaq wاlإثma wاlbagyi bغayri الxaq وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana nusuustaasoo dhan waxay muujisay soo maaha inaan dhanni lagu camalfali karin laakiin dhan kale markaan milicsano dhannigu hadduu qariino wato qariinada waa meesha ay looga u dhaho ama la dhaho circumstance hadee wax xoojin kara maalan qur-aanka markuu yihi ina bacda adanni imun maxaa laga fahmay ina bacda adanni imun inuu jiro qeyb kale inay jirto ha oo iyadana saxa ilaahay subxana wa tacala marka an taquluu cala allahi maa laa taclamuun marka leeyahay yani naxnu laa naquul cala allahi maa laa naclam lakin waxaan leenahay halka raajixa ayaan marka qaadanayna idan meesha waxay ka mid tahay masaaisha marka culummadu ay runtii aad ugaga hadlaan Eh, qofkana badanaa wuxuu qaadanaya halka arjixiddu ay jirto yani bimacnaa masaladan waxaan ku salaynayaa meesha qara ay jirto macnaheedana maaha marka danni maxdiyaan qaadanaya macnaheeda maaha ama danni maqluuba marjuux baan qaadanaya macnaheeda maaha hadduu marjuux noqdo wahmi buu tegaya danniga waa inaa inta qara raadiyo oo la baaro waa daswy fuqahadeena ay isku khilaafeen masalada hadday tahay idraakan jaaziman hadday tahay laba culumo isqabato waa la weyn lahaa لا imaam الشافعي ba qowl gaara yeelan lahay wala imaam abu xaniifa wala imaam axmed wala imaam maalik hal qowlun baad arki lahay sida ilaahay waaxid uu yahay la kala duwanaanshaha kala duwan aragtida inay kala duwanaanta maxaa keenay qofka dadku say u kala haleelayaan midna dhanniba u taagan tahay laakiin cilm mawduucaas mawduuc markaa dood geli kara maa masalada iyada halkaa wey walidaalika bacd axyaan dabcan waxaad dhici karta mamarka qaarkii idraak الshay calى ma huwa calayhi idraakan jaziman qof baa mamarka arkay adoo qofka la hadlaya oo ku hor fadhiyo ba laga yaabaa maskaxdaadu inay maqanta adoo qofkii indhaha la raacayo oo markii uu kaa taga hadii lagu weydiilo hebel ma is aragteen ad tirhamay ma arkin qofkin uu ku hor fadhiy maanto la hadlaysay maxal maskaxdaadu ay maqneed waddada adoo maray aragta qof ku salaamaya adoo maqan oo noocan ma nambaro kale isku aadinaya qofkii waxaa laga yaabaa inaad salaantana ka qaadin laakiin aadan ku baraarugin markaad dhaaftid kadib inuu qofku weydiyo hebel ma la kulanta tira maymay maba arkinba way dhacdaa marka idraakan jaazima marka leeyahay waa inuu qofka sida ay tahay ogaado badanaa waxaa dhici kara maalan eh, qofka inuu axwaal baa keeni karta wax kara maalan eh, qadiyadan badanaa la sheego eh, bisha hilaalka ramadaan ama bisha ay doontaa ha ayaa nin maxkamadda wuxuu la arkay dad fara badan la wareyso magaaladii wixii deganaan waxay dhaheen maya ma arkin waa la dhaariyey wuu dhaartay mar kale lagu celiyo wuu dhaartay haddana aad baa layidhi wuu soo jeegareeyey wuxuu yidhi waan arkay dhaaro wuu dhaartay dadku mar kale jeegareeyen waxay yidhahen maynan arkin aakhirka marka dambe ayaa qaadigi wuxuu ku yidhi bal xoogaa ishaada iska tirtir bal saa markuu isaga tirtira indhihii xoogaa uu tirtiray buu haddana mar kale meesha u laabtay wuxu yidhi may arkin maxaa yaale tin yar oo isha kaga beegnayd b mar walba u arkayay marka bisha taasaa ula muuqat yani bisha waa noocan ma tinta saaran ishiisa ku beegan wuxuu arkayay maantana hilaalkii inuu waana sababta keentay qofka inuu noocan wax ka qarsoomi karan idan idraakan kuliyan ama jaazima marka laleeyahay waa hubaal inay la socoto hadaba wbihada yatabayan buu leeyahay marka waxaa noo cadaanaya ana tacaluqa alidraaka biاlashyaaءi kalaati draaka alidraak haddaad maqash waa fahamka fahamka iyo halaalka shayga la haleelayo xiriirka uu la leeyahay ashyaada waa sida soo socotay yani bimacnaa hadii lagu weydiiyo how idraaku is related uu xiriir ula leeyahay bilashyaai marka lagu dhaho waa sida soo socoto lix xaaladood kama baxsan xaaladda koowaad cilmun wahuwa idraaku shayi calaa ma huwa alayhi idraakan jaaziman meel baan isla soo dhignay waa shayga in la haleelo la ogaado la fahmo sida uuya xaqiiqda ay tahay ilaahay waa waaxid kan iyo horyaal waa microfon kan waa ibad shaki igama jira idinna waa ii waa mid jahlun basiit oo ah cadamu lidraaki bilkuliya waxa dhan binuusan war u hayn yani bimacnaa hadda haddii aan aan aan maalan eh, qof baa waxaan idhi maanta ogeysiis miyaa masaajidka laga sheegay markaasuu yidhi m waxba ma maqlin maanta ma jiro waa jahli basiita laakiin ogeysiiskii maadaama uu ku baxay nooshka ku baxay isna af nooshkihii aan oqoon baa waxaa laga yaabaa inuu wax kala noo sheegay wixii meesha laga sheegay waxaan ahayn buu noo sheegay oo waxaa laga yaabaa inuu yidhi maamulka caawa laydinku casuumo ujeedada ogeysiiskan wuxuu aha lacag bixiye laakiin isaga wuxuu noo sheegay war kaleu noo sheegay jahligaas murakabuu noqonaya maxaa yeele xaqiiqdii xaqiiq ka duwan uu noo sheegay dhanun jahlun murakab wahuwa idraaku shay calaa wajhin yukhaalif cala ma huwa calayh maroodi ka waran hadii lagu yirahdo oo qofku yirahdo maroodigu waa guri sidaan oo kale afar tiir leh waa jahliga murakab buud laakiin markuu yirahdo maalan inuu xayawaan yahay waa ogahay laakiin wax kale war kale uma hayo iyo meesha uu galay jahligu waa basiit wey danan wahuwa idraaku shayi shayga in la haleela maca ixtimaali didin marjuuxin ay maca wujuudi ixtimaalin iyadoo uu jiro suurtagal suurtagalkaasoo didin opposite ah kaasoo marjuuxi laga xoog baday maa ixtimaali amaba kala saarin maca wujuudi ixtimaali didin saasaa saxsan maca wujuudi ixtimaali didin did suurtagelkii inuu jiro oo marjuuxi laga xoog badanya wahuwa wahmun wa huwa idraaku shayi maca ixtimaali didin raajix didin raajix yani did marjuux yani bimacnaa aniga markaan danni qaadanay bimacnaa dhanka kale waa laga xoog badanya kafadda laakiin wahmiga waa laga xoog badan dhanka kalea ka xoog badan halkaa way macnaha shakun wa huwa idraaku shayi maca ixtimaali didin musaawin shaygii inaan u fahmo iyadoo suurtagal ah inuu jiro shaygaa shay la mida markay marayso waa shaki wey aqsaamu lcilmi marka cilmiga waa yanqasimu alcilmu ilaa qismayn laba qaybood buu u qaybsamaa wa nadariyin ay ilaa daruuriyin wa nadariyin cilmi lagu magacaabo cilmun daruuriy iyo cilmi lagu magacaabo cilmun eh, nadariy fadaruuriyu ma yakunu idraaku lmacluumi waa maa weeye yakuunu u ahaana idraaku lmacluumi kii warka laga hayay haleelkiisa fiihi shanigiisa daruuriin uu noqonayo bixayu yadaru ilayhi min gayri nadarin qofka waaba ku khasban yahay isagoo aanan u kuurgelin walaa istidlaalin daliilna aanan u daydayin babuu ku khasban yahay kaalcilmi biana alkula akbaru min aljuz sida qofka aqoontiisu inay gaarto in kulliguu ka badan yahay juzigii wa ana annaara xaara dabkuna in wax uu gubo wa ana muxamadan rasuulu llah nebi maxamed inuu rasuul alla yahay daruuri wey maanta abcan ma qof ka shakinayaa jira yani maalan haddii aan idhaahdo kulligiin iyo qaar idinka idin ka mida kulli iyo qaar inay kulligii badantay labo dabku inuu wax gubo ma shaki baa kaaga jira haddii shaki uu kaaga jira maxaan ku leeyahy bal gacanta saar inuu ku ogaatid markiiba waad ogtahay e, dabku inuu wax barafku inuu qabow yahay waad ogtahay uma baahna inaad taabatid wahaakadaa dawaalay qofku markuu gaajaysay inuu raashin u baahan yahay daruuri wey markuu haraadsan yahay inuu biyo u baahan yahy waa daruuri wey nebi maxamedna rasuulka alle inuu yahay sharciyan daruuri wey waannadariyu ka nadariga ahna maa yaxtaaju ila nadarin wastidlaal waa wax u baahan ukoorgal iyo daliil in loo raadiyo kalcilmi in la ogaadoo kale biwujuubi niyati fi salaa niyadu mawaajib baa marka la tukanayo waa cilmi nadari mowduucan haddii aad fahamteen dabcan eh, waa mowduuc sahlan wey cilmigu goormaa daruuri la dhahaa goormaase nadari la dhahaa daruuri waxa aad ku khasban tahay kugu khasbay waaqica caqliga ah waaqica cilmiga ah, ah. in noocan ma oma baahna in la raadinayo noocan ma in markaa hee wax la baarbaaraya maaha hadda maalan in salaadu ay waajib tahay qof muslim ka qarsoon tahay miyaa jira allah subxaana wa tacaala inuu waaxid yahay qof muslim uu ka qarsoon yahay mawduuca miyaa jira idan daruri baa lagu magacaabaa laakiin nadarigo wax kaaga baahan maskax ka shaqaysiin kutub inaad aqrisid culamo aad weydiisid inaad baartid wax alla wixii shaqo kaa sugay nadari baa lagu magacaabaa halkan waan fahmna sooma haddaad maqashay marka macluumun min addiini bidaruura waa maxay baris uma baahna wey qof kasta isagoo hurduu ogaan karaa laakiin haddaan ku dhaho cilmu nadariy baris bay igaga baahan taha wey daris waa buxuutha la qoro eh, researcheska la sameeyo waxaan ardada ay baaraan culum nadariy wey xaqiiqada lama hayo laakiin qofku inuu yidhaahdo allah subxaana wa tacaala waaxid moxamed rasuulu qofka muslimka agtiisa cilmi daruuri bay agtiisu ka tahy laakiin waxaa jira waxyaabaa bilcaql iyo min khilaal alwaaqic lagu ogaan karo dabku inuu wax gubo waa la ogaan karaa waa shay daruuriya baaris kaagama baahna barafku inuu qabow yahay baaris kaagama baahna noocanma biyuhu inay cirka iyo dhulka soo baaris kaagama baahna waxyaaba waxay u baahan yihiin yani aanan u baahnayn baaris wey haddaba laakiin markaan idhaahda maalan hal iniyatu waajiba fi salaa ama aan ku weydiiye su-aal maalan hal ilmadmada walistinshaaq luqluqashada iyo sandaarashada weysada ma waajibba haddaan ku yidhaahdo cilmigaas ma daruuriba waa may waa baail dadka dhan daruuri maaha waa nadari maxaa yeelay ama inaan aqriyo ama inaan sheekh weydiiyo ama inaan masaladii baaraan baahana waxaa la mid ah maala almasu cala alkhufayni fi lgusli min aljanaaba cilmigaas ma nadari baa daruuri waa nadari lanna waxaan u baahanaa in aan usuul fiqiga yatacaamal maca ceesh ma daruuriba usuul fiqiga ogaanshihiisa may waa nadari maxaa waan baaraya wahaakada dawaaleeg iyo masaaisha la midka watan marka intaa markaan fahmna kadib waxaan u baxaya alkalaamu alkalaamu tacriifuhu marka la qeexayo luqatan luqa ahaan allafdu waa dhawaqa almawduucu ee la dejiyey limacna loo dejiyey halkaa marka dhawaq marka la yidhaahdo waa inuu sawt afkayga ka soo baxo almawduuc marka la yidhaahdana waa inuu ku talagal uu jiro limacnanna waa inuu hadaf u dhacayo wasilaaxan erebixinta sharciga ah allafdu waa dhawaqa almufiidu ee wax faa'iideeya allaahu ilaahay dhagtaa taagan rabbunaa rabbigeen kelmadu waan faaiday waxaan ka faa'iiday in ilahay rabbigeen u yahay muxamadun muxamed dhegtaa i taagan nabiyunaa nabigeenna wey waxaan faa'iiday nebi maxamed u idan kaa waxaa lagu magacaabaa erebixinta sharciga ah ee terminolojiga saxda ah in shayga mufiidka ah wa aqalu maa yata'alafu minhu lkalaamu waxa ugu yar ee hadalku ka samaysmo uu isaga tago oo isaga dunmo isgu taalufkiisa uu noqdo ismaan wey waxa ugu yar uu ka samaysmi karo kalaam kalaam markaad maqashto meeshan englishka sentenis ka dhaho ama setning aad dhahdaan jumladdu inay wax faa'iideyn karta wey marka waxa ugu yar uu ka samaysmi karo waa maxay ismaani laba magac aw ficlun wasmun ama ficli ism maal miaal soo qabo miaal awal laba magac muxamed waa magac rasuulna waa magac muxamedun rasuulullahi nabi maxamed oo rasuulka ilah laba magac wey laakiin haddaan idhaahdo istiqaama wuu toosnaaday muxamedun istiqaama soo ficil baa mise waa ism waa ficil soo ma istiqaama waa ficil muxamedunna waa ism idan waxa ugu yar ee kalaamku ka samaysmi karo ama laba magaca isku tegey buu kalaamku ka samaysmi karaa ama wuxuu ka samaysmi karaa ficil iyo ism oo isku tagay tegay wawaaxid اlkalaami haddii la rabo in kalaamkii laga dhigo mid mufrad ah oo la kisiyeeyo oo halka jamca maanta wadar buu taagan yahay kalimatun wey wa hiya kelimadiina allafdu lafdigii wey almawduuca ee la dejiyay limacnan limacnan mufrad limacn magac yani macnaa mufrad loo dejiyey magac keliya loo dejiyey wayo ima ism kelimad waxay noqon kartaa ism aw ficil bay noqon kartaa aw xarf bay noqon kartaa kelimadda marka laga hadlaya farqiga marka udhexeeya kelim alkalima iyo alkalaam yani ismka markaan sheegay hadda maxamed markaan ihahdo waa kelima markaan dhaho maalan kharajana waa kelima min markaan dhahana waa kelima laakiin jumladii markaan intaan isku gegeeyo ama laba magac ha noqoto ama ism iyo ficil ha noqoto markii wax ay ii waxaan ku magacaabi karaa alkalaam baa ku magacaabi karaa macnahaas waa macnaha meesha markaa leh haddaba markay leeyihiin lafdi kastaba ee la yidhi loo dejiyey waxaa lagu magacaaba baa la yidhi waa kalaam ama ficil ha noqdo ama xaraf ha noqdo ama ism ha noqdo ama ha noqdo jumla mufiida ama ha noqdo jumla hayr mufiida lafdiga meeshaasaa noo soo baxaya idan markaa shan baa noo soo baxay shan suurtagal magac ficil xaraf jumla mufiida midaan faa'idaba la imaanay marka idan wudica limacnan marka leeyahy meesha maxaa ka baxaya aswaat almadaafic yani maalan xabadda marka la tuuray oo kale amaba la ridayo hubka culus la ridayo kale sawdka ka soo baxaya macno ma samaynay kalaam laguma magacaabo maxaa lafdi maaha waxaa la mid a ah maalan qofka aan hadli karin ama dhagahala ishaaradiis marku wax nooti tilmaamo ama ishaare markuu gacanta saa yidhaahdo kale kalaam lagu magacaabo maxaa yeele waxba kama soo bixin naxwiyiinta marka la joogo waxay dhahaan yani haddii lafdiga uu maqluub u noqdo maala hadda zayd zayd markaan yidhahdo waa magac hebel wey laakiin markaan yidhahdo days days aan rogo ism ma noqonayo days yaa lagu magacaabaa qof u magac u yahay markaa ma marka haddii laakiin zayd aan yidhaahdo waa magac laakiin haddaan days dhaho magacii waa ka baxay macnaha iyo macno lamida ayay marka tilmaamaan eh, dadka amaba usuuliyiinta baabkan marka la joogo haddaba culimmadu waxay kole isweydiiyaan marka la leeyahay mufiid marka la leeyahay hal ashard faa'iidadu inay noqoto faa'ida mutajadida mase yani taxsiil xaasilka faaida ma lagu magacaaba hadda haddaan ku ihahda maalan alsamaau samada way naga saraysaa qof aan oqon miyaa jira samadu in cerka jirto alardu taxtana qof aan oqon miyaa jira wlmaau xawaalayna qof aan oqon miyaa jira yani maala hadda haddaana albaabu calaa yamiinina washubaaku calaa yasaarina wاlkamara amaaman haddaan dhaho waxbaa noo faa'iiday soo taxsiil xaasil un soo maha marka culimadu waxay isweydiiyaan hal faa'iidada la sheegay shard an tatajadad faa'iide cusub inuu ku siiyo miya mase intaa xataa waxaad hore u tiqin hadduu kuu sheego waa mufiid halkaa doodaa meesha way jirtaa marka waxay dhahaan hadihi اlxaala faالصaxiix laa yushtarad an tatajadad alfaa'ida sida saxda ah lama shardinayo maxaa yeelay ay kalaam oo la sheego أكيد فيه فائدة متجددة وغير متجددة انتوا way noqon kartaa ولذلك مثلا من أكل شبع haddaan irahdo qofkii cunto cun uu dhargiya wax la sheega miya taxsiil xaasil amaan idhahdaa man shariba rawi qofkii biyo cabaaye wuu cokanaanaya biyo khalaas man naama istaraax qofkii hurdaaye waa eh, noocan ma daalkaa daynaya man istadalla eh, taxta shajaratin salima min xaraarati shams waxaaso dhan waxay dhahaan culammada qaarkood eh, qaar baa waxay hada laysa bikalaam lan aslan macluum wey walidalika waa meesha uu leeyahay qowl shaacir kaanana walmaau min xawlina qowm juluusun xawlahu maau inaga iyo dadka kale ma aragtay annaga iyo biyaha nagu hareeraysan waxaan ka dhigana dad meel fadhiya oo biyo ay ku hareeraysan ninkaa muxuu soo faa'iideeyey maha magac gabay buu iska wataa un keliya laakiin waxay leeyihiin asalka wuxuu yahay annahu laysa sharطa an tatajadad alfaa'ida taxsiil xaasilka xitaa waa lagu magacaabi karaa wahaakada dawaaleed waxaa la mida ah maala amilada hadda aanu tilmaanay waaxid اlkalima iyo wixii la mida ah. walidalik hadda maanta waxaa iska eh, badana waxaa dhaca in la adeegsado maalan cindana eh, dayf leyla cindahu kalima kelimadan iyada loola jeeda ama xarfna way noqon kartaa ama ism marka muxaadaradii oo dhan baa kelima lagu magacaaba alqaa kalima abkaa biha alxaadiriin kelimad buu maanta meesha ka jira dadka dhan ay ku khushuuceen la ooyeen maxaa laga yaaba muxaadaradu inay socoto saddex saacadood inay socotaa laga yaaba eh, maalan qof ba wuxuu leeyay maalan aan hadda baxna may dacnii antahi min kalimatii macnaheedana maaha in aan dakhala markaan hore ka baxay laakiin laba sac ina hadla laga yaabo sooma idan waa lagu idlaaqi karaa walidalik qur-aankan uu adeegsaday markuu rablcaalamiin xata ida jaa axadahum اlmowtu qaala rabi irjicuun lacalii acmalu saalixan fima tarakt qur-anka muxuu leeyay kalima inaha kalima huwa qaa'iluha wuxuu sheegana jumlo dheer wey markuu leeyahay ma aragtay rabi irjicuun lacalii acmalu saalixan fima tarakt ma hal kelmad ba inta ficil inta waxaa ku jira bal arag idan marka waa la adeegsan karaa wax mushkilada ma laha nabigana wuu adeegsaday markuu lahaa asdaqu kalimatin qaalaha shaacir kalimatu labiid kelimad uu nin gabyaayo uu yidhi wax ka run badan ma jirin kelimadii labiid uu yidhi oo ah alaa kullu shayin maa khala allaha baailun wax kastoo ilaahay ka soo haro labiid baa ku gabyey intii gabay intii gabyaa uu gabyeyey nin ka run sheegis badan ma lahayn labiid markuu nabiga leeyahay macnaheeda maa inuu yiri xarafna sheegay ama ficil sheegay ama isim sheegay jumlo dhan buu sheegay oo tixdii gabayga ka mid ah wahaakadaa macaanida la midka watan haddaba markaan u baxno maxaa loola jeedaa maa huwa alism faalism baabkan waa mabaaxith naxw run ahaantii maa dalla calaa macnan fii nafsihi wixii macno tusiya fii nafsihi ay fii daatihi min hayri ishcaalin isagoo aan ku ogeysiinaynin bizamanin zaman shaqa kuma leh laakiin shaygan inuu shaygan yahu kuu sheegay wa alaaatu anwaac waana saddex qaybood alawal maa yufiidu alcumuum wax faa'iidaynaya caam ahaan faaideynaya kaalasmaa'i almawsuula sida magacyadii alasmaa almawsuula oo kale wax cumuum faaideynaya oo kale yani sida la tilmaamay oo kale الثاني ma yufiid الإطلاaq wax faa'iideynaya iطlaaq ahaan shay aan dabranayn kaالnakirati marka mithaalka aan keenna aan kale fahmi doonaa caam idlaaq maxaa lagu magacaaba kaالnakirati oo kale magacii aan laisla oqoon ee indefinite-ka ahaa ama ubastantiga ahaa fii siyaaqi الإثbaati jumladii aan nafyiga wadan ihbaat waxaa lagu magacaabaa waa wixii statement ah affirmative ah oo negativena aan ahayn introgativena aan ahayn su-aalna aan ahayn diidmana aan ahayn markaan ku berri darsi baa jira waxa laguma ihbaat wey marka nakira oo ah indefinite magac indefinite oo aan laisla oqoon baa waxay soo gelaysaa jumlo statementay soo gelaysa waxay noo faa'iidaynaysaa idlaq bay noo faa'iidaynaysaa saddex maa yufiidu lkhusuusa kaalaclaam iyo wax khusuus noo faa'iidaynaya private noo faa'iidaynaya gaar ahaan wax gaar si gaar wax noogu faa'iideynaya oo khusuus noo faa'iideynaya sida magacyada aclaamta mid walbaba miladeeda ayaan ku fahmi doonaa biidn اllahi subxana wa tacaala haddaba alism اlmawsuul sidiisaba wuxuu muujiyaa cala alcumuum buu muujiyaa sida waxay yidhaahdaan marka hadduu yahay maala almuxalla bgayri hayr alcadiya hadduu wato al laakiin al haddii aan ahayn cumuum buu muujiyaa maalan wاlcasri ina alinsaana alinsaana muxuu wataa al buu wataa al gayr cadiima marka maxaan leenaha marka kullu linsaan baa la yidhi markaa leeda marka waxaad ka qaadatay inuu cumuum saadiyey maalan mihaal haddii aan aan aan soo qaadana maalan markaan leeyahay maalan asmaa mawsuula waa taqaanaa sooma wixii luqada carabiga alladii iyo allatii iyo kuwaas uma in la sharxo laakiin waxaa sharxaad u baahan annakira في siyaaqi اlihbaati oo iyadoo ilaaq faa'idaysa maalan hadda haddaan ku yidhahdo ardada meesha fadhida is'al aaliban suaala is'al طaaliban su'aalan arday su-aal weydiye haddaan idhaahdo dabe maalan su-aashii bashiir baan su-aal weydiiyey amarkii la isiiso mase waxaan u baahana bashiir markaa ka baxa haddana in maxaysun u gudbo haddana cumar u gudbo ma dadko dhan inaan weydiiya mise is'al taaliban su-aalan hadii la dhaho maxaa filan inaan hal qof intaan weydiiyo aan ka aamuso soo ma haddaba arag marka taaliban waa nakira laislama yaqaan ardaygu doonu noqon karaa ihbaat aniga nahyi lama iman waxna ma diidin su-aalna lama iman laakiin hadal khabar aan ku sheegi sooma halkaa marka waxaa laga qaata waxaa lagu magacaaba marka annaha inay faa'iideynayso shay cumuuma inay faa'iideynayso walidaalika waxay dhahaan taaliban markaan idhaahdo jamiicu tulaab maaha waa hal taalib keliya haddaan ku idhaha akrim rajulan halka boqol nin baa meesha taagan akrim rajulan ninka number ko buu noqon karaa number toban buu noqon karaa number labaatan buu noqon karaa number boqol buu noqon karaa number sagaashan buu noqon karaa akrim rajulan nin ka mida un ama ahdi aqadim alhadiyata lirajulin nin c haddaan idhaahdo hal nin baa anaga ka hadlaya haddaba marka waxay dhahaan nakirada meesha ku jirta waxay dhahaan shumuul badali maaha cumuumi maaha yani bimacnaa aniga haddaan hal nin siiyo waa iga dhacda bahashi badel ahaan marka markaan idhaahdo halka nin anaa dooranayo boqolka nin intaanan jawaabtii ku camal falin boqolka nin waa ay siman yihin kan buu noqon kara kaas buu noqon kara laakiin markaan nin kamida siiyo ama nin ka mida aan weydiiyo ama nin ka mida eh, wixii laygu dhiibay aan siiyo way iga dhacda marka halkaa marka waxaa jira marka mida ku magaca badaliya iyo waxaa jira waxa lagu magaca cumuumiya cumuumi markaan idhaha akrim rijaala haddaan ku idhahdo maalan ama akrim kula rajulin idan ama as'al kula aalibin ardada meesha fadhidoo dhan waa inaad su-aal darafka kala martaa qof walba aad weydiisaa midda kaba tegi karti halkaa marka wuxuu noqonaya shumuul cumuumi laakiin haddaan ku yidhahda is'al aaliban waxa lagu badali mid keliya haddaad geys khalaas way kaa dhacay halkaa marka waa meesha ay ku kala saaraan haddaba dabcan amiladan aad bay u badanta qur u fiiri eh, facid markii leeyahay fakku raqaba marka la tilmaamayo yani bimacnaa anigu kuma khasbani raqabo walbo caalamka ku jirta inaan xoreeyo marka shumuulka marka la qiixaya waxaa lahaa shumuulun badaliy low ananii actaqtu raqabatan waaxida sawaon kanat lii cinda zayd wa cinda fulan min annaas idan waajibka iga dhacay laakiin haddii la dhihi laha kula raqaba er, maa fi raqaba fi lcaalam ila wacalaya an uctiqaha shanigu marka waa ka duwan marka haddaba ma yufiidu اlkhusuuصa kalaclaam yani maala hadda khusuuso kale hadda haddaan ihahda maxamed ninkii maxameda waxaan leeyahay ajib calى hada الsu'aal ya muxamadu keligii maxamed bay qabanaysa cali un bay qabanaysa yuusuf bay qabanaysaa idan marka khusuus buu faa'idaynaya magacan hebel buu gaar ku yahay kalaclaam labada nin markay isku magac noqdaano maxamed iyo maxamed la yidhaahdo aan magaca aabbaha ku kala saarna maxamed ibni cali ibni muxamed aan kala saarna ama magaca awoha aan kala saarna amaba eh, nisbada aan ku kala saarna wuxuun baan kala saarna laakiin markaan hadda maxamed sheego qof gaaru ku dhacaya markaan yuusuf dhaho qof gaaru ku dhacay wahaakadaa wixii la idan macnahaas way macnaha la tilmaamayo waxaan maxaan ugu mashquulsannahay maxaa yeele waxaa la rabaa maadaama layidha usuulu fiqigu wuxuu la dhaqmaa amaba uu la tacaamulaa fahamka hadalka waa inaan fahmi kara cibaaro walba waxa ay tahay goorma magaca muxuu ii faa'iidayn karaa markaan maqla magac ficil markaan maqla muxuu ii faa'iidayn karaa xaraf markaan maqla muxuu faa'iidayn kelimadu maxay faa'iidayn kartaa alkalaam muxuu faa'iidayn karaa cilmiga nadariga maxaan ka faa'iiday cilmiga daruuriga maxaan ka faa'iday usuul fiqhi dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha caqliga qofka bini aadamka oo maskaxdiisana runtii capacity xoog badan u yeela maxaa maanta dhan waxaad ku jirtaa eh, diraasaad nadaariya sida aad og tahaba haddaba wuxuu leeyahy hadan walficlu maa dalla calaa macnan fii nafsihi waa wax muujiya macno fii nafsihi fii daatih wa ashcara bihayatihi hay-adiisu wuxuu kugu muujinayaa biaxadi alasminati athalaatha saddexdii xiliyood ama saddexdii waqti mid ka mida asmina alaata markii laba la yaqaan wuxuu noqon karaa wax tegey iyo xadda jooga iyo wax soo socda sooma past present future saddexdaa kama baxsan alasmina alaata markaa naq wax tegey wax jooga iyo wax soo socda halkaa waa meesha uu tilmaamayo haddaba hadda dabcan marka aan tilmaamayna ficilka arag daraba haddaan idhahdo daraba daad ra ba oo wada wada wada wada kor dhigan daraba markii maxaa kuu soo baxaya wuu garaacay sooma ayb ma hadda mise beri waa shalay wax tegey sooma akala wuu cunay shariba ama nagabadaa kelmadda carabiga haddaan ku yidhahda maala wuu qoray maxaa kuu soo baxay in qoraalku dhammaada wuu fariistay wuu fariisan doonaa in weli aanu fariisan hadduu fadhiyaa in ficilka hadda dhacaya sooma haddaba marka ma u baahan in aanu inaan raadino daliil ka baxsan si aan u ogaano daraba wax tegay inay tahay yadribun waxa joogo inay tahay sayadribun wax soo socdo ma u baahannahay maya bihayatihi taasaa loola jeeda marka ficilka samaysankiisa iqaabkiisaba wuxuu ku tusinayaa waxaanu inuu hadda joogo iyo inuu soo socdo inuusan weli dhicin laakiin maxaa laga ixtiraazaya marka bimaadatihi bimaadatihi bimaadatihi maala hadda haddaan ku ihahda zurtuka laylan hay-ada mau kugu tusi mise bimaada maadadii leylan habeen baan kusoo booqday zurtuka sabaaxa bimaada walaa bihaya bimaada ila maxaa yeele waxaan tilmaamay subxi iyo galab iyo habeen baan tilmaamay wahaakada wixii la mida ah. idan markaan haddaan idhahda maala alsabax walmasa walleyl wnahaar bimaada wey laysa bihaya laakiin haddaan ku idhaahda ficilkii maadi buu noqday mudaaric weeye mustaqbal muujina bihaya wey marka farqigaasa udhexeeya hay-a oo ah qaybsamaysanka ficilka iyo bimaada oo ah inaan meeshii la imaada wax ka baxsan wixii aan rabay inaan shayga kugu faa'iideeyo haddaba intaa markuu nayiri kadib wuxuu leeyahy wahuwa ima maadin waa wax tegoo ka fahima wuu fahmay oo kale aw mudaaric ama waa mid hadda joogo ka yafham wuu fahmayaa aw amran buu noqon karaa ka ifham ama kafham maala fahm oo kale ifham markaan ku leeyahy wاlficlu baqsaamihi qaybihiisa kala duwan ficilka yufiidu laaqa wuxuu faa-ideeya ilaaqo falaa cumuuma lahu caam ma laha laakiin ficilkaas wuxuu faa-ideynaya ilaaqa oo bimacnaa cumuum markaa ma laha haddaan yidhahda maalan abcan bikuli aqsaamihi ilaaqaasuu keenayaa cumuum ma laha cumuum wuxuu yeelan karaa markuu qariino wato yani maalan haddaan idhahda saama zaydun yowma الاثنayni saama zaydun yowma الاثنayni jumladaas marka ma muujinayso inuu zayd uu soomo maalin kastoo isniina ma muujinayso yowm الاثnayn buu yidhi lakin waxay noo muujinaysaa inuu soomay maalin isniin ah walow mara fi xayaatih laakiin haddaan halna qariino xoojinaysa ee inoo sheegaysa ninkan inuu kula mar uu soomi jiray maxaan leenahay kaana zaydun yasuumu yowma alinayn maxaan ka faaidnay zayd isniin kasta oo soo martay weliguu soomi jiray halkaa marka waxaan leenaha marka kelmada idan fa kelimad eh, kana waxay noo faaidinaya shaygu inuu istimraar uu leeyahay idan waxaan leenaha marka alcumuum bilafdi kana u noqday haddaba ilaaq maa yufiidu wاlficlu baqsami yufiidu اlilaaqa ilaaqa yani shaygan inuu dhacay laakiin cumuum ma faa'idaynayso cumuum wuxuu inoo faa'iidaynayaa inuu isniin walba uu soomi jira hadaan qariino helno laakiin haddaynan helnin keliya shaygan waa shay mulaqa maalin isniina la sheegay waxay noqon kartaa qabla cishriin sana ywm waaxid oo maalin isniina waxay noqon kartaa eh, qabla cashara sanawaad waxay noqon kartaa isagoo yar bay noqon kartaa shay mulaqa meel gaara yani mulaq markaas yani kuma dabrana meel meel kuma xiri kartid ma dhihi kartid alfin talata cashar ama isniin walba kuma xiri kartid waa shay mulaqa isniin un baana la yidhi meeshay doonta noqon kartaa laakiin cumuum goormuu noqon karaa ninkan isniin walba inuusan soonka ka tegin markaan kaana amaba ama wax muuji ama kulle wixii la mid ah ah aan lamidan maalan maalan su-aalaan ku weydiiye haddaan ku yidhahda saha nabiyu sala allahu alayh wasalam fasajad nebigii sahwi buu ku dhacay halmaan baa ku yimi isagoo tukanay kadibna sujuud sahwi buu la yimi su-aal hal yacumu kula sahw sujuud sahwi walbaba ma soo gelaya meesha nebiga intuu sahwiyey buu sujuud sahwi la yimid wuu sahwiyey saha nabiyu fasajad hal yacum kula sahw su-aashaas yaa ka jawaabi kara alusuliyun saakituun sajad haye halka kan waxay dhahaan lafdiga ahaan laa yufiid saha nabiyu fasajad ma faa lakin min xayu اlqiyaas analogii marka la adeegsaday qiyaas maadaama nabiga sal ly sl lagaga dayanayo maadaama lagaga dayanayo min xayu اlqiyaas mar kastoo sahwi uu dhacay in sujuud sahwi lala imanayo halkaa way ka taha laakiin lafdigan hadda noo muuqdaay nebigu waxaa laga mar kale intuu sujuuday mar kale intuu sahwiyo uu sujuuday laakiin min xayu اlqiyaas calayhi wاlbinaa calayh wuxuu noqon karaa shay cumuum faa'iideeye waa qiyaaska marka la milcisanayo idan mabaaxihan badanaa waxaa looga hadlaa waxaana leeyihiin markii naxwaha la joogay qaar ka mid maalan hadda miaal ahaan kalaamka mufiidka weli waxaanu ku jirnay kalaamku inuu mufiid noqdo inta laba nin baa geesahaaga fadhiya waxaad la hadlaysaa ama nin baa ku ag fadhiya waxaad la hadashay islaantaadii noocan maad u caraysanta waxaad ku tiri anti markaad meesha maraysa nin geeska fadhiyay waxa u fahmay baasha inay subcta markaasu taaliq islaamta ku yiri waa furanta adiga markaad tiri heblo magaceedaa sheegta xataa markaasaa ninkii saaxiibka intuu soo boodiy wa furanta gabadha ma furanta leesh isaga marka laga tago biqad nadar isaga qowlkiis ka daa laakiin jumladu qofka marka leeyahay wax waa ka furman wuxu inay mufiid noqdaan soo maha isaga jumladiisi ma dhamaystirna jumladiisi anti bay maraysaa isaga ma dhamaystirin ninkan fuduuliga ah, shaqaan loo dirsan galay isaga dhamaystirta banoni uu fahmay gool la dhalinay oo kale oo wasiir waa lagu soo baasay shaqo kuma leh marka waxaan leenahay hadihi lmara eer aaliq yani geyr mutalaqa lama furin maxaa yeelay jumlo buuxda kama soo fulin ninkii iyada qabay oo hadalka ma dhihin wاlxarfu ma dala calى macnan fii hayrihi xarafkana waa wax ku tusiya macnan fii hayrihi isaga ahaan kuwii hore waxaan laha fii nafsihi naxwa wuxuuna jiri fii daatihi fii nafsihi in itself xarafka laakiin xarafka fii hayrihi markii mid kale usoo u dumo oo indama ilayh shay aakhar buu macno muujiya maala hadda haddaan ira calaa calaa keliga waxma muujiso laakiin cala kursiyi markaan idhaahdo macnuu samaynaya min haddaan idhaahdo macna keligeed ma samay lakiin min albeyti markaan dhaho xarafka markuu wax kala tiirsado unbuu macno muujiyaa abcan xarafka marka markuu ficilka raacaya yaa miaal keeni kara xarafka xaraf iyo ficil bal israaci suu macno u muujiyo haye yaa kara hay may hadda waxaan ka wadnaa laamto ah horta xaraf xaraf ma soo gala ficil horta fi yadkul ma aragta bakistani markaan ka tagno luqadda bakistanta ana fi kalaam marka laga tago ma soo galo xarafku ma gala fi lafcaali wuxuu galaa fi lasmaai soo marka halka unbaa ka raadinaysaa haddaba wuxuu leeya marka alwaawo wa minhu amhiluuna siina waxaa ka mid ah alwaaw waawdii wa ta'tii way timaadaa caatifatan xaal ay tahay iyadoo isku xeraysa fa tufiidu waxay faa'iidaysaa ishtiraaka almutacaatifayn labadii laysku xeray inay wada wadaagaan fi lxukm xukumka inay wada wadaagaan walaa taqtadii ma keento atartiiba kala hormarin ma keento walaa tunaafihi tartiibkana ma diidi karto ilaa bidaliilin bay ku diidaysaa yani maalan aan dhammaystiro walfaau fadiina watati way timaadaa caatifatan iyadoo wax isku xeraysa fatufiidu ishtiraaka almutacaatifayn labadii ficil ee isku xeraa inay wadaagaan bay faa'idaynaysaa fi lxukmi inay wadaagaan halkaa marka la maraya way kala baxayaan marka maca atartiibi kala hormarin iyaday jirto wataciibi kala dambayn iyadoo ay jirto wtaciib yani cirbin wa taأtii sababiyatanna waa u timaada iyada sabab faa'idaynaysa fatufiidu tacliila tacliilna way faa'idaysaa wa allaama aljaara laamtii iyadu wax hoos dhigaysay walahaa macaanin bay leedahay minha waxaa ka mid a altacliil inay cilad amaba ay reason samayso oo ciladayso wاtamliik lahaansho wاlibaaxa banayn calaa aljaara calaadii iyada wax hoos dhigaysay walahaa macaanin bay leedahay minha waxaa ka mid a alwujuub baa ka mid a dabcan intaa hadda waxaa lana yidhi xarafkii marka laga soo hadla kadib wowdii waxaa la yidhi wowda waa conjunction bay ku jirtaa waxbay isku xiraysaa ko waxaan noo ama aanu ka faa'iidaynaa ay saa isugu xirtay inay isku xukum yihiin macnaheeda maaha inay kala horeeyaanna kama dhalanayso saddex saa ay tahadan inay kala horeeyaan ma diidi karto waa suurtagal inay kala horeeyaan laakiin iyada nooma faa'iidaynayso marka ay diidayso waawdii kala horeynta ay diidayso ama oral systemka ay diidayso waa inay dili la timaada mithaalkaad bar ku cadaanaya hadda maalan qur-aanka wuxuu yidhi ina asafaa ha wal marwata min shacaala ina asafa safa oo buurtii iyo walmarwata buurtii marwo ahayd iska halmaan xadiidka iyo hanoo dambeeyo markaa fiirisa ina safa walmarwata min shacair illah wowdan waxay noo muujisay waxay isku cadaftay buurtii safa ahayd iyo buurtii marwo ahayd laakiin hal taqtadi tartiib marka cibaadada la gudanaya in la kala hormariyo la yidhaahda safaha lagu hormaro marw ha dambayso maye marw lagu hormar saf ha dambayso marka nusuusta kale iska halmaan jumladan kliya jumladan keliya aayadda qur-aanka dul istaag hanoo dambeeyo xadiidkii hanoo dambeeyo ma ka faa'iidaynaa marka cibaado la samaynayo oo sacyiga lagu jiro safo ku hormara miyaan ka faa'iidnay mise waxaan ka faaidnay marwa ku hormar mise waxba nooma cadda laga fahmi maayo hadda haddaan idhahdo maalan xadara darsa muxamadu wacaliy yani bimacnaa waa kama faaid waxaa laga yaabaa inuu maxamed soo horeeyey cali gadaalkii yimid cali inuu soo horeeyey maxamed dambeeyey labadooda inay joogaan unbaa sheegay laakiin markii nabiga sala allahu calayh wasalam uu inta uu ka bilaabo uu yidhi ibda bima bada allahu bihi maxaan faa'iidayn bidaliil markaa leenaha markan daliilkaa marka wuxuu noo faa'iideeyey safo inay horayso oo marwana dambaysa marka cibaadada la sameynay maxaa nebiga safo ku hormaray nasna uu raaciyey halkaa waa fahmna sooma maalan inama للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الآيات دان ودن مو حال لنا فيري هذا ولا كله المريف يا أغرى الفقراء والمساكين مو حين لا هذا آيات دا فقير وحبا آذان سين مسكين مسكين كرتمين لا أظن مسكين يا فقير وحصوصين والعامل عليه مسكين كرتمين لا maya kama faaidayna yani bmanaa wowda meesha ku jirta kala hormarin ma faa'idaynayso laakiin markii uu daliil jiro sida maalan in safa walmarwa daliilkii ayaa wuxuu noo muujiyey safo inay horayso marwa ay dambayso maadaama nas hadda aanu jirin tartiib keenaya waxaan leenahay sideedda category masaarif zakaati aayadda lagu sheegay haddaad doonti kan ugu danbeeyo ka hormar ibnu sabiilka sii kadibna ka gadaal u ama hore ka bilow ama dhexda ka qabso cid kaa cidiidaysa maxaa yeelay wawda ma faaideynaysa tartiib ma faaideynaysa maalan masaaishan masaaisha runtii maalan amhilada aad u badan tahay fi lfiq nin baa wuxuu yidhi haadaa waqfun calaa wlaadii wa wlaadihim xoolahan wuxuu waqaf u yahay waxaan aniga dhala iyo waxay sii dhaleen maxaa laga fahmaya maxaa laga fahmaya ma waa og laakiin yaa leh xoolaha yaa iskale waqafka yaas iskale gurigan waxaan ugaga tegay awlaadaydii wixii aan dhalay waxay sii dhaleen maxaa laga fahmaya way wada leeyihin sooma way wada leeyihin maxaa yeele daliilka daliil muujinaya ma laha walidalika hadduu yidhaha calaa awlaadii wa awlaadihim baطnan bacda baطn hadduu dhaho hadduu taqiidka gadaal ka keena maxaa laga fahmayaa kuwanoo jooga kuwi uu dhalay oo weli jooga kuwa kale uma gudbaysa sooma waa fahmna sooma laakiin hadduu yidhahdo calaa awlaadi awlaad hadday saa isku dhammaantood wiilashiiba hore ka guursaday ilmay dhaleen iyagoo dhan wada joogaan waa ka wada dhexeeya xoolaha lakiin hadduu yidhahdo bacdan bacda batan kuwii isaga uu dhalo dhabarkiisa ka soo go ilaa ay ka li'daan kuwa kale uma gudbi karaan waa fahmna sooma macnaha marka wawda faa'idaasay leedahay haddaba markuu leeyahay walaa tunaafii atartiib waan sheegnay sooma walaa tunaafiihi wey oo aayadda hadda aan tilmaamayno wey waxaa la mid a qowluhu jala wacala ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaati haye faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum arjulakum ila alkacbayn su hal wowda meesha ku jirta waa waadaas la sheegay fi suurati almaa'ida taqtadi tartiib kala hormarin faa'ideynaysaa aayadda ma ka faaidn aayadda bilaa daliil macquul ma laakiin sunada nabiga sal maxayna bartay inay marato walidalika culimmada aayaddan isku khilaafeen waxay isku khilaafeen hal hadihi litartiib tartiib miyay faa'idaysay qaar waxay leeyihin laa tufiidu tartiiba ila cala sabiili اlistixbaabi laa cala sabiili اlwujuub tartiib ma faa'idaynaysa istaxaab inay u faa'idaysa maahan waajib ma qaar qaba walidalika khilaafka inuu meesha ka yimaada qaar baa waxay leeyihin istixbaab wey laakiin wujuub maaha oo aayadda haddaba markuu leeyahay fada iyadan waxay timaadaa caaifatan way isku xirtaa labadii shay in isku xirana xukumka way wada wadaagaan laakiin marka muxuu noo faaidaya maca tartiib way ku kala horeeyaan hadda ogaad laba watacqiib way iscirbinayaan hadda ogow saddex waxay kaloo faa'idaysay sababiya sababiyana reason wey adoo yidhi maalan waxa waxaa adoo yidhi oo kale sababtu waxay tahay because adoo yidhi oo kale wey haddaba maala iyadan way badan tahay abcan in xukumka maala haddaan idhaahdo jaaa zaydun facamrun iyo jaaa zaydun wacamr jaaa zaydun wacamr waxaa suurtagala hal mar albaabka inay kasoo wadagaleen waxaa suurtagala camarkan gadaal u dhigaya inuu kasoo horeeyey zayd waxaa suurtagala zayd inuu soo horey ima fa lakin haddaan idhahdo jaaa zaydun facamrun way kala dambeeyeen zayd baa soo hormaray camarna wuu ka dambeeyey halkaa way meesha haddaan idhahdo maalan culamadu waxay leeyiin marka eh, waxa kaloo la mida eh, maadaama tufiid atartiib wataciibna way faide yani inay kala horeeyaan iscirbiyeen laakiin waxay dhahaan fuqahadu ama luqawiyiintu tacqiibku kama dhalanayo inuu markiiba u noqdo waxaa laga u udhexayn kara تزوج فلان fawulida lahu ama تزوج زيد fawulida lahu heel wuu guursada zayd kadibna ilmaa loo dhalay macnaheedu caawa markuu guursay caawa ma cunuga dhashay maye sagaal bil baa kasoo wareegtay sooma idan tacqiibku macnaheeda maaha inuu markiiba uu noqdo walidalika waxay dhahaan qowluhu jala wacala alam tara ana allaha alam tara ana allaha anzala min الsamaai maaa ayaddu maxayna leedahay fi suurati اlxaj fatusbixu alardu mukhdara fatusbixu alardu mukhdara ma roobka markuu sa usoo da-aba dhulka markiiba green muu noqdaa ma noqdo markiiba bimacnaa waa maxay waxaa laga wadaa markii bacda nusuuli matar oo proceskii ay ardada qaadatay muddo kadib bay ardadu cagaar noqotay idan tacqiibku macnaheeda maa inay isu cirbinayaan muddo u dhexayn kartaa fawriya markaa kama dhalanayso halkaa waxay kaloo culammadu tilmaamaan fadu waxay kaloo u timaadaa sababiya waxaan alfiyaha waa tanu beyt kusoo koobay oo iska sahlan oo halka qofka ka xifdin karo maalan sababiyad waxaa ka mid a jala wala fiihi fayaxila labada qiro iyo fayaxulla fayaxila calaykum ghadabii walaa tadqaw fiihi ha ku xadgudbina oo maxaa la yidhi marka fayaxila fadaasa buuyi oo fa bisababi tuqyaanikum xadgudubka aad la imanaysaan sababtii yaxila uu idinku dulhabsada calaykum ghadabii aniga caradeeda marka maxaa laga fahma fadaas fbisababi dalika wey idan macnaha wey maanta haddaan ku iraha laa tukhaasim abaaka fayagdaba abuu aw mawlaak aabbaha ha la murmin oo haddii aada la murantid waxay sabab u noqonaysaa murankaas wuxuu sabab u noqonayaa inuu ilaahay kaa caroodo marka fa'da meesha ku jira maxay noqonaysaa sababiye wey haakada alfaada la midka laamtii jaarada ahayd laam wax baan jeclaaday limaada liiimaanihi waxay kaloo faa'idayn kartaa tamliig oo lahaansho ah hada almaalu laka adaa iskale alxamdu lilaahi iyo amhilada lamida ah. waxay kaloo faa'idayn kartaa ibaaxa shay in lagu baneeyey maalan haddaan ku yidhaha walilinsaani walilإnsaani an yusaliya jaalisa maca alqudrati cala alqiyaam qofka way u bannaan inuu fadhi ku tukado isagoo kari kara inuu istaago marka laamta maxay muujisa walilinsaani e yajuusu lilinsaani yani waa shay mubaax lilinsan wey haddaan ku iraha walaa kaan taxula alas'ila oo an tujiiba cala alas'ila walaa kaan tatrukaha aday ku jirtaa inaad ka jawaabti inaad ka tigi ibaaxa wey waxaan kusii joyce soo ma marka laamta macnahan way faa'idaysaa haddaba waxaa kaloo la yidhi calaa aljaara calaadii iyada xoos dhigaysa macaani bay waaidee macanidi waxa ka mid ah alwujuub yani maalan macnadeeda hadaan idhaahdo waxaan ka ictiraazayaa laam waxaa jirta iyada waxba aan hoos dhigin laamtaas su-aashaas cali baa soo wada jawaabteeda waa tan laam waxaa jirta aan waxba hoos dhigin sida laam alibtidaa oo kale iyo laam iyo kuwa la midka ah iyadama hoos dhiga lakhalqu اsamaawaati wاlard lakhalqu la khalqi ma dhihi kartid lakhalqu samaawaat maxay laamtan iyada waxbaa lagu bilowda soo ma laamu tawkiidi waxaan ka hadlay aljaara waa haddii aan iraahda maalan yani waayo aan aljaara u leeyahay maxaa yele waxaa jirta laam gheer jaara ah hadday min soo gashay maalan haddaan irahda maalan dakhaltu calayhi min cala aljidaar min tan maa tii jaarta ma maxaa yele waxay faa'idaysay bimacnaa fooq bay faa'idaysay kalaamkeena ma soo gelayso lakin waxaan ka hadlayaa tan maala calayka an tukhlisa alcibaadata lilah calayka maxaa ku fasir lahayd waa yajibu calayka ay wujuub waxaa waajib ku ah inaad cibaadada ilahay subxaana wa tacaala khaalis ugaga dhigtid fii kalaami lfuqaha aad bay ugu badan wacalayhi an yaquula kada wacalayhi an yasjud wacalayhi an yatuub wacalayhi wacalayhi aad bay u badantaha macnahaas marka faa'idaysaa aqsaamu lkalaam ilahuna wabillahi towfiq